darsigeenana waa kii soddonaad ee ka mid ah kitaabu towxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabiid ou iska lahaa asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab atamiimi raxmatullaahi caleyh waxaynu soo gaarnay baabka soddon iyo lixaad oo ah baabu maa jaa fi riyaa'i wuxuu musanifku baabka ku sheegi doonaa hal aayad iyo laba xadiid ayuu ku sheegi doonaa baabka baabu maa shay buu baab yahay jaa-a ku yimid fi riyaa istustuska qofku cibaadada uu samaynayo inuu u samaynayo dad iska gadoo iska iibiyo isku tus ayuu rabaa musannifku inuu kaga hadlo meeshaan dayib macnaha arrinkaasu inuusan bannaanayn oo uu shirki yahay ayuu rabaa inuu ku tusiyo oo ku dareensiiyo alxaafid ibnu xajar wuxuu tilmaamay alriyaa waxaa laga keenayba min alru'yati aragtida halkaasaa laga keenay ujeeddaduna waxa weeye qofku cibaado uu samaynayo inuu dadka u muujiyo oo tuso si ay dadku waxa weeyaan ugu ammaanaan sumcada iyo ru'yada farqi yar baa u dhexeeya oo ru'yadu waxa weeye waa waxa la arkayo oo indhaha la saaraya sidaa salaaddaad tukanayso oo kaleeto casharkaad akhrinayso oo kaleeto iyo kaad dhegaysanayso waa wax loo jeedo sumcaduna waxaa weeye waa waxa la maqlayo waxa la maqlayo waxyaraan yaraan isdaamariyey ru'yadu waa waxa la arkaya sida salaaddaad tukanaysa afcaasha iyo xajka waa wax la arkayo sumcaduna waa wax la maqlayo sida dersiga la akhrinayo oo kaleeto dersiga la akhrinayo iyo waxyaala la midka wacdiga dikriga ilaahay iyo waxyaalaha la midka ah sheekaynta qofku uu sheekaynayo marka labaduba dar ilaahay haddaysan ahaynee dan kale kaa noqdaan khalad bay noqonaysaa waxaa jira waxyaalo ee dadka qaarkood laga yaabo inay u qaataan inay riye iyo istusu tahay oo suuro khaldan laga qaato waxaa ka mid ah wixii wanaagsanaayoo aada samayn lahayd samayntoodii inaad iska daysid adoo ka baqaya war armay riya iyo istusus kaa noqota oo maxaad soo kordhisay marka salaad baad tukan rabtay salaaddii aad tukan rabtay baad ka tagto waxaad istiri istusus bay kaa noqonaysaa maxaad soo kordhisay marka istususkii aad ka tagtayna oo aad ka cararaysayna dhib buu ahaa salaaddii aad ka tagtayna waa dhibaato kaleeta ayaduna labaduba waa laba mushkilo oo meesha taagan marka waxaa la rabaa qofku waa dhici kartaa inuu yidhaahdo meeshaan xoogaa inaan wax ku akhriyo ama aan salaad ku tukado ama qur-aan aan ku akhristo istusus bay iga gelaysaa meel kalean ku akhrisanaya waad meel waa aag bedelata taasu dhib ma leh laakiin shaygii cibaadada ahaa baan ka tegayaa aslanba oo waxaan uga tegayaa armay istusus noqotaa culammada qaarkood waxay leeyihin arrinkaas waa gaf ayib waxaa waxyaalaha khaldan ka mid ah qofkiioo camal samaynaya haddaan u nimaanno aan idhaahno kan suu u samaynayaan ujeednaayo waa istusus oo aan ka reebna ka war joojooriyaa salaada qur-aanka ha akhrin kitaabka ha akhrin xajka ha aadan maxaa dhacay istusus weeyaan istususkuna waa shirki shirkigan kaa reebayna mar hadde waxaan waa camal qalbi ah waxaa daahirka inooga muuqdaan qofka kula dhaqmayna munaafiqiintu istusus bay ahaayeen waxooda nebigayna la tukan jireen weligoodna nebigu ma oro salaadda joojiya marka qofkii asagoo cibaadaysanaya intay ku gasho istusus bay ka tahay ka reeb ha samaynin ayadana waxay shareecadu inkirtay un baynu inkiraynaa oo qoonsanaynaa waxaaba laga yaabaaba marka dambeeto saad qofka arrimaha uga reebaysay shirki iyo gaalnimo inay keento shirki iyo gaalnimo inay keento waa midda kaleetee qofkii oo shay daahirkiisa iyo muuqaalkiisu wanaag yahay samaynaya in laga reebo oo jooji la yidhaahdo haddaan cillad kaleeta jirin waa dhaqanka munaafiqiinta lagu yaqaanay munaafiqiinta waxa lagu ama lagu ceebeeyo munaafiqiinta waxaa lagu yaqaan aladiina yelmizuuna almuawiciina muslimiinta sadaqada la baxaya kuwa ku ceebeynaya sadaqada kii wax badan la baxayna way ceebeynayaan kii wax yar la baxayna way ceebeynayaan marka sidii munaafiqiinta in loo dhaqma marka ma noqonayso istustusku ma waajibkuu galaa culimmada qaar waxay leeyihiin waajibaadka iyuu galaa qaarna waxay leeyihin waajibka ma galo walaxyaalaha waajibka ah qaarna waxay leeyihiin sunnooyinka ayuu galaa qaarna waxay leeyihiin labadaba wuu gala waana sida saxda ah sunnadana wuu kaa geli karaa xanuunkaasu waajibkana wuu kaa geli karaa iyo wa qowlilaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi qul waxaad dhahdaa nebi muxammadow innamaa ana anugu basharun bani aadam baan ahay basharkaasoo midlukum idinkoo kale ah yuuxaa waa la ii waxyoodaa ilaya xaggayga waxaa la ii sheegay annamaa ilaahukum ilaahiinnu ilaahun ilaah inuu yahay waaxidun ee keli ah faman ruuxii kaana ahaaday yarjuu mid filaya oo rajaynaya liqaa'a rabbihi rabbigii la kulankii falyacmal ha sameeyo camalan cibaado saalixan ee wanaagsan walaa yushrik yuuna la wadaajin bicibaadati rabbii rabbiga caabuditaankiisa axaddan qofna aniga aayadda saas ugu dhammaystira nuskhooyinka qayb ka mid ah qaybta hore aayadda qorayaan qayb ka mid a ah nusakda kitaabka kitaabu tawxiid way dhammaystirayaan marka aniga aayaddanu waxay ka warrantay nebiga waxaa dadka u sheegtaabaa li innamaa ana basharu milukum anigu bani aadam idinkoo kalean malagna ma ahi jinna ma ahi nooc kaleoo makhluuq kaleana ma ahiye bani aadam baana mar haddaan bani aadam ahay waxyaalaha bani aadamka ku oo xanuunku ay kamidka mid yahay oo gaajadu ka mid tahay oo waxaa weeyaan ay ka mid tahay dhimashadu ka mid tahay oo waxyaalahaasoo dhan waa igu dhacahayaan waxyaalahaasoo dhan waa igu dhacahayaan bani aadam caadiyaan waa seexanayaa waa soo toosayaa waa guursanayaa waxaa weeyaan waa bani aadam waxyaalahan idin dheerahay waxaa ka mid ah yuuxaa ilaya ilaahay baa ii waxyoodayoo rasuul ilaahayoo waxyi khaas la ahaan ahay waxyaalaha la ii waxyooday waxaa ka mid ah ayb annamaa ilaahukum ilaahun waaxid macbuudka xaqa ah ee la raba inaad caabuddaan oo ilaahaynaa waa keligii qofkii rajaynaya faman kaana yarjuu laba tafsiir baa ku jirta yarjuu liqaa'a allaahi ilaahay la kulankii qofkii rajo ka qaba oon rumaysan ama faman kaana yarjuu qofkii ka baqaya liqaa'a allahi ilaahay la kulankii oo berri qiyaama inay jirta qofkii ka cabsanaya falyacmal camala saalixa camal wanaagsan ha la yimaado waajib iyo sunno kay doone ha noqoto ficil iyo qowl koo doone ha noqdo camal muuqda iyo mid qarsoon kuu doone ha noqdo camalkiisu saalix ha u noqdo camalku saalix wuxuu noqdaa markaad nebiga ku waafaqsan tahay sunnadiisa dar ilaahina ay kaa tahay walaa yushrik bicibaadati rabbi axadan waxaa isla soo gelaya wax kasta oo shirkigu yahay mid weyn iyo mid yarba nocna yuusan shirki u samayn axadan waa nakira fii siyaaqi nahyi bay taallaa cumuum bay faa'iidaynaysaa ambiyo iyo malaa'ig iyo jin iyo insi cidna ilaah cibaadada ha ugu dari ayib wa can abi hurayrata waxaa laga wariya radia allaahu canhu ibnuqayim asagu wuxuu tilmaamayaa aayaddan markuu ka hadlayo allah subxaanahu wa tacaala suu waaxid u yahay oo aan ilaah kaloo xaqi u jirin sidaasaa waxaa oo waajib ah cibaadaduna inay keligii u ahaato ousan ruuxna la yeelan sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaahnimadiisa khaas u yaho keligii aan ilaah labaadla jirin cibaadadana keligii baa iskale cid kale lama leh laa nebigaan la lahayn walaa rusushaan la lahayn walaa cid kale aan la lahayn ayib aayaddani waxay asal u tahay diinkii ilaahi uu rususha la soo diray nebi moxamed ha noqoto iyo ha ahaado iyo nebiyaashii ka horraysay macnaheedu waxa weeye diintaas in ilaahay keligii la caabudo cid kaleetanaan cibaadada loogu darin wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canhu ee marfuucan qaala allaahu allah wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye ana anugu aqna shurakaa'i kuwa wax isla leh midka ugu deeqtoon baan ahoo ka deeqtoon canishirki la wadaajinta ayaan ka deeqtoonahay man ruuxii camila sameeya camalan shaqo waa cibaado cibaadadaasoo ah sharaka uu ila wadaajiyey macii la jirankayga fiihi camalkaa dhexdiisa hayri aniga cid aan ahayn taragtu waan isaga tegayaa hu ruuxaas iyo wa shirkahu shirkigii rawaahu muslimun muslim ayaa wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ilaahay baa wuxuu leeyahay ana aqna shurakaa'i aqnadan waa ismu tafdiil laakiin laysa calaa baabihi qur-aankana waa ku jirtaa asxaabuuljannati yowmaidin khayrun mustaqaran wa axsanu maqiila asxaabuuljanno iyo asxaabunaar baa inta la isbarbar isbarbardhigaa waxaa la yidhi asxaabul-jannahu ayagaa khayr badan macnaheedu ma aha in la leeyahay asxaabunaarkuna khayr bay leeyihin oo laga fiican yahay meesha la joogo iyo meesha la jiifsanayana ayagaa ku wanaagsan inay kuwa kalena meel fiican jiifsanayaan ma aha marka waxaa laga wadaa ilaahay inuu leeyahay wax allaala wixii wax la iigu daro oo la leeyahay ilaahi bay ciddaanay wax la leeyihiin waan ka deeqtoona qofkii sameeya camal buu yidhi ilaahay camal waa camal diini ah oo ilaahay uu leilaahay camaashii lagu raaligelin jiray ah camalkaasu ha noqdo wax lagu hadlo kow ama wax ficil ahaan iyo fal ahaan loo sameeyo labo ama camal muuqda oo dadku ay u jeedaan saddex ama camal qarsoon afar ama camal la samaynayo ama wax laga tegayo aad leedahay dar ilahay baan uga tegaya intaba kay doonay ha noqoto qofkii uun camal sameeye camalkaasoo ah sharaka uu ila wadaajiyey oo ama shirki yar ha noqdo ama shirki weyn ha noqdo ama asalkii camalkaba markaad samaynaysay waxaad la bilowday ha noqdo ama gadaal ha kaga yimaado hayrii aniga cid aan ahaynna uu shirki ii sameeyey cid kastaad soo gelayso on ilaahay ahayn taragtuhu wa shirkahu asaga iyo shirkigiisa waan isaga tegaya haddaad salaadda tukanaysay oo aad islahayd ilaah iyo hebel wax isugu dar adiga iyo hebel iyo salaadaadaba ilahay waa isu kaa dhaafaya ilaahay hadduu kaaga tegay camalkaagii aad samaynaysay uusan kugu kaalmayn uusan ka abaalmarin ayaan darrada ka weyn oo ku haysata maxay tahy wuxuu leeyahay ibnu rajab alxambali raxmatullaahi calayh waxaad ogaataa camalka ilaahay dartii aan loo samayn oo ilaahay cid aan ahayn loo samaynayo mararka qaarkood wuxuu noqonayaa istusus aan biyo lagu barxin waana kay munaafiqiintu samayn jireenoo waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna naasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila waa dhaqan iyo caado ay leeyihiin waa istusus aan biyo loo kaban waayo kaas asaga ahi qof mu'mina shay salaadoo waajiba iyo soon inuu kaga soo fulaayo wax dhici kara maaha buu laakiin acmaasha inta badan sadaqada iyo xajka iyo waajibka ama kayrkood way dhici kartaa mararka qaarkood cudurkaasu inuu kaa galo ama nafcigeedu acmaasha uu ummadda u gudbaayo acmaasha waaweyn oo kaleeta ah ayib mararka qaarkood amalku waxaa kaa geli kara istusus asalka camalkaba markaa shaqada bilaabaysid buuba cudurku kula bilaabanayaaba asalkiiba wuu kaala bilaabanayaa mararka qaarkood marka waxaa dhacaysa camalkii butlaan inuu kaaga yimaado culammada qaar waxay tilmaamaan istustuska markaad la timaadid camalkaagan uu dhex galay asalkiisii iyo farciisii awalkii iyo aakhirku hadday isku xihan yihiin waa isla burayaan sida salaad oo kaleeto laakiin hadday yihiin acmaal munfaka ah oo kala durugsan qaybtii uu riyuhu kaa galay istustuskuna way kaa buraysaa qaybta kalena way kuu badbaadaysaa marka isma saamaynayaan bay leeyihin ayib marka waxaad ku ogaatay cudurkan ah istustusku cudur liita inuu yahay saamaynayo qofka cibaadadiisa qabuulkeeda iyo aqbalitaankeeda dhib badanna uu ka soo gaarayo wa can abi saciidin abi saciid waxaa laga wariyey marfuucan xaaluya xadiidkaa mid la kor yeelay alaa ukhbirukum miyaanan idinka warramayn buu yidhi nebigu bimaa shay huwa asaguba akhwafu loo cabsi badan yahay calaykum dushiinna cindii aniga agtayda min almasiixi masiixi addajaali ee qaska iyo labka badnaayoo beenlowgaah masiixu dajaal wax aan idinka cabsi badanahay ma idiin sheega qaaluu waxay yidhaahdeen balaa haa yaa rasuulallaahi rasuulkii allow qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ashirku gaalnimada weeye alkhafiyu ee qarsoon yaquumu wuu istaagayaa alrajulu ninku nebigaa tusaalaynaya fa yusallii wuu tukanayaa fa yusayinu wuu qurxinayaa salaatahu salaadiisa oo muxuu salaadda u qurxin limaa shay darti yaraa uu arkayo oo min nadari rajulin qof eegmadiisa qofka soo fiirinayaad aragta markaasaad istiri kan saad isaga gedid oo meel u saartid cibaadada qurxi rawaahu axmedu axmed baa wariyey shirkiga noocaasoo kaleeto a shirkulkhafiyu ama riyaha dhowr magac baa nebigu ku magacaabay sala allahu calayhi wasalama hadda waad u jeeddaa nebigu wuxuu ku magacaabay ashirku alkhafiyu waxaa labaadoo lagu magacaabaa ashirku lasqar gaalnimada yar waxaa saddexaadoo lagu magacaabaa shirku saraa'ir gaalnimada qarsoon waxyaalaha qarsoon gaalnimadooda ayib wuxuu nebigu u tilmaamay wax aan idinka cabsi badanahay masiixu dajaal baa jira oo aan idinka baqayo oo aan wadnaha farta uga hayo masiixu dajaalku waa qof bani aadam ah lo-na ma aha libaaxna ma aha dameerna maaha waa bani aadam wuxuu leeyahay tilmaamo qariib oo nebigu uu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam halkaa labada indhood bartankooda waxaa kaga qoran kaafir inuu yahay iskama tirtiri karo isha midigtaahe waa masaxantaha ma daawaysan karo meel u geyn kara xataa ma leh iyo dhakhtar ula tegi karo la iga wax ka fujin kara lama leh wa daalika dhulka oo dhan ayuu marayaa afartan beri gudahood buuna ku marayaa dadku wuxuu leeyahay ugu yeerayaa ilaahay baan ahay caabuda qolyihii beeniyoo yidhaahda masiixu dajaal baa tahay oo ilaahi ma tihid indhasaracaad buu inta ku ridoo abaar ku sallidayaayo xoolaha ka baaba'ahayo baraagaha iyo ceelashaa ka gurahayo oo geeduhu waa qalalahayaano abaar baa lagu sallidaya qolyihii yidhaahda ilaahi baan nahay u dur baan tumana ilaahi baan kuu aaminsannahayna barwaaqa sooran bay gelayaan mararka qaarkood wuxuu gaarayaa indhasaracaadkiisu dadka dhintay inuu soo nooleeyo karaamaad ma ahe garo waa nooc sixir ka mid ah ruuxa noocaasa nebi ilaahi uu soo diray ma jirin nebi aadan ka gadaal ilaa ummaddiisa waa uga digay nebi aadanna xataa uga digay kow leanna waa loo sheegaa laga yaaba fitna ummadda nebi moxamed uga daran oo soo mari doontana ma i jirto siduu nebigu sheegay sala alla alih wasalam nebiyullaahi nuux baa ummaddiisa uga digay iyo nebiyaashii ka dembeeyey nebi moxamedna waa ka digay calayhi isalaatu wasalaam ruuxii noocaas ahaa cabsida uu nebigu ka qabay inuu dadka qaar duufsado wuxuu uga cabsi badan yahay ashirku lkhafiyu maxaa khafi loogu magacaabay shirkiga qarsoon li'anna qofka shaygan samaynayaayo wuxuu muujisanayaa daacadnimo waxaana u qarsoon cudur ah isla weynan isdhis dadka uu iska dhisahayo istustus iyo waxyaalaha noocaasoo kaleeta ah waxaa kaloo khafi loogu magacaabay mararka qaarkood baa waxaa dhici karta camalka iyo cibaadada samaynaysaa istustus inay tahay laakiin adiga laftirkaaga ay kaa qarsoonto oo aad isku wadi dari lah iyo daacad inaad tahay xaggana aan waxba ka jirin waa waa shirki khafiya marka dhankaa marka laga fiiriyaan dhankaa marka laga fiiriyana waa waa shirki khafiya wuxuu nebigu ku tusaaleeyey sala allahu calayhi wasalama qof salaad tukanaya adoo salaad iska tukanayaa waxaa ku soo ag fadhiistay qof aad isleedahay salaaddu aad u yaqaana waad aragtay qofkan markaasaad waxaad bilowday salaaddii inaad xarxarartid qurqurxisid waxa weeyaan aad u hagaajisid adoo isla hebel ha ku yidhaahdo alla qofkaani salaad ku sidii sunnadu ahayd buu u tukanaya intaasaad rabtaa in lagu yidhahdo xoogaa iidheh iidhehdaasad rabtaa haddii ujeeddada qofkan agtiisa aad salaadda ugu qurxinaysid ay tahay inaad isaga salaadda bartid lama diidana waa sunno waa nebigaa mimbarka inta fuulay oo ka soo degay oo fuulay buu wuxuu ku yidhi waxaan sidaa u sameeyey inaad salaadayda barataan oo igu dayataan marka way bannaan taha dad buu nebigu ku yidhi istaaga waan tukanaya weliba anugu hadda waqti salaadeed ma rabin inaan tukada idinkaan idin tujinaya buu idiin tukanaya inaan salaadda idin baro bani aadamka camalka wanaagsan in la baro ficil ahaan iyo fal ahaan loo baraayey waa wax caadi ah inay kaa arkaanna wax dhiba ma leh wixii khayr oo lagaaga dayanaya wax dhiba ma leh laakiin ayadoon tidaa sidaa ahayn hebel ha kuu ammaano unbas inaad sidaa u samaynaysid arrinkaasi salaada keliyana khaaskuma qur-aan akhriskaa soo gelaya casharka la akhrinaya soo gelaya soonkii iyo cibaadadii kalea soo gelaysa waa waxyaalahaas o dhan baa soo gelaya kulli way soo gelayaan ayib xadiidku wuxuu tilmaamay ashirku اlkhafiyu shirkiga qarsoon yaquumu rajulu ninku wuu istaagayaa nin baa la sheegay alrajul haweenayduna waa lamid waa min baabi takliib mafhuum ma leh ninkuna waa lamid marka waxaa laga inaga rabaa cibaadooyinka aan samaynayno culimmada waxay yidhahdaan qofka mukhliska ahee daacadda ah waxaa lagu gartaa in dadku ay ammaanaan iyo inay dadku caayaan dankama leh midkoodna waa isaga mid maanto dhan haddii la caayayo iyo maanto dhan haddii la ammaanayo waa isaga mid laakiin haddii shaygii lagugu ammaanana haddaaduun buunbuuninaysid oo kasii badbadinaysid xoogaa haddii lagugu dhaleecayana de ruuxaan isaga har waxa way kasta ma lehe waxaasoo kaleeta naf cibaadada waa inaad ilahay ku raaligelinaysa fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan intaynan masaa gudbin xadiidka waxaad ka faa'iidaysanaynaa dhimrinta nebigu uu inoo dhimrin jiray sala allahu calayhi wasalam ummaddiisana uu dhimrinaya sababtu waxa weeye masiixu dajaalna waa inooga baqaya shirkigaa khafigaa iyo riyahana waa inooga baqayaa nebigu sal allau alayhi wasalam dadka uu uga baqayo uu nebigu la hadlayana waa saxaabadii nebiga sal allahu alayh wasalam aynagu xaggee marka aynagu xaggee joognaa al ulaa masalada koobaad tafsiiru aayati lkahfi aayatulkahfi tafsiirkeedii weeye suuratulkahfi aayaddeeda tafsiirkeedii weeye athaaniyatu masalada labaad alamru arrinkii weeye alcadiimu ee weynaa oo fii raddil camali camalka celintiisa ku sugnaa asaalixi ee wanaagsan idaa dakhalahu hadduu galo shay-un shay shaygaasoo likayrilaahi alla aan ahayn dartiis camalkaagii wanaagsanaa waxaan ilaahay darti ahayn hadduu kaa galo camalkaagaas waa marduud athaalidatu masalada saddexaad dikru sababi sababkii sheegidiisa weeye almuujibu ee waajibinayey sababkii almuujibi ee waajibinayay lidalika arrinkaas oo waa maxay in cibaadadii aad shirkiga ku samaysay lagugu celiyo waxaa keenay wa huwa asaguna kamaalulghinaa ilaahay deeqtoonnimadiisa dhammaystirankeeda weeye waa qani cid uu u baahan yahay in wax loogu daraa ma i jirto alraabicatu masalada afraad anna min alasbaab asbaabta waxaa ka mida camalkii aad samaysay oo riyaha iyo isusuku kaal loo celinayo annahu asagu alle tacaalaa sarreeya khayru shurakaa'i kuwa wax isla wadaaga kan ugu khayr badan weeye bal waaba ka deeqtoomaa kulligood waa ka deeqtoomaa alkhaamisatu masalada shanaad khowfu nebiyi nebiga uu cabsashadiisa weeye sala allahu calayhi wasalam calaa asxaabihi asxaabtiisa dushooda uu uga cabsanayey min arriyaa'i isusus dhimirintiisay ku tusinaysaa asaadisatu masalada lixaad annahu nebigu fasara wuxuu ku caddeeyey oo ku fasiray daalika arrinkaas waa istususki waxyaalaha la midkaa bi an yusalliya inuu tukado almar-u qofku lilaahi alle ilaahay buu u tukanayay laakiin yusayinu wuu qurxinayaa haa salaadii sabab limaa shay darti yaraa uu arkayo min nadari rajuli nin eegmadiisa ilaahi xaggiisa uu soo eegayo hebel baa maata meesha yimid oo isoo fiiriyeye cibaadada aan qurxiya inaad tidhi darteed ayaa camalkii lagugu celinaya baabun haadaakani baab weyi min ashirki gaalnimada waxaa ka mid ah iraadatl insaani qofka doonidiisa bicamalihi camalkiisa diiniga uu la doono addunyaa adduunyo baabkani waa baabkii soddon iyo toddobaad oo kitaabka ka mid ah waxay culimmadu yidhaahdaan baabkan iyo baabkii ka horreeya waxaa farqiga u dhexeeya baabka hore wuxuu ahaa baabu min baabu riyaa baabkanna waxaa weeye min ashirki iraadat اlinsaani bicamalihi اdunyaa cibaadadii iyo khayrkii aad samaynaysay inaad adduunyo ku raadisid waxaa farqiga u dhexeeya leeyihiin arriyaa waxay ku xidhan tahay uu ku xidhan yahay waa shirki iyo la wadaajin khaas ah arrin khaasa weeyaan oo qofku uu ku rabo in dadka uu isku tusiyo ammaanna uu ku helo shirkigu waa kaas laakiin baabkan asagaahi waxaa weeye wuxuu xidhiir la leeyahay adduunyo ujeeddadeeduun iyo masaalixdeeda marka kanaa baad mooddaa si inuu u caamsan yahayba culimmada qaar baa waxay yidhaahdaan baabkan xukumkiisa musanifku waa ridayoo cibaadadii uu samaynayay qofkii adduunyo ku raadiya inuu shirki ku dhacay buu musanifku sameeyey baabun min ashirki laakiin baabkii kii baabkan kii ka horreeyey xukumka noocaasa muuse ridinoo baabu maa jaa fi riyaabi waxaa qurux badnaan lahayd bay culimmada qaar yidhaahdeen sidaasoo kaleeta inuu kay horeetana xukumkeeda u rido u yidhahdo shirki uu kamid ka mid yahay ayib wuxuu musanifku meeshaan ku sheegi doonaa laba nas ayuu baabkan ku sheegi doonaa hal aayad iyo hal xadiid ayuu sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi calayh ayib baabun min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah iraadat linsaani qofka doonidiisa bi bicamalihi camalkiisa diiniga uu la doono addunyaa addunyo ayb iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeya uu yidhi man ruuxii kaana ahaaday yuriidu mid doonaya alxayaata noloshii addunyaa ee dhoweyd ama hoosaysay iyo wasiinatahaa quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda nuwafi waan u dhammaystiraynaa ilayhim ayaga ah acmaalahum shaqooyinkooda iyo acmaashooda fiihaa adduunyada dhexdeeda walxaal hum ayaguna fiihaa adduunya dhexdeeda laa yubkhasuuna acmaasha aan laga dhimaynin ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye laysa lahum ayaga uusan u sugnaan fil aakhirati aakhira dhexdeediiyo gudaheeda ila naaru naar mooyaane wa xabita waxaa hoobtay oo buray maa wixii sanacuu ay sameeyeen fiihaa adduunyo dhexdeeda wa baatilun waxaa wax kama jiraan ah maa wixii kaanuu way ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya waxay culummadu isku khilaafeen aayaddan aniga saasay ugu dhammaystireen nusakda qayb ka midana ma dhammaystiraan waxay culummadu ku kala aragti duwan yihiin aayaddaanu cidda ay gooni uga hadlaysaa waayo saddex ra'yi baa jirta intaan ka garanayo qolyo waxay yidhaahdeen aayaddanu waxay ka hadlaysaa waa dadka gaalada ah dadka gaalada ayay ka hadlaysaa ilaa afar qowl baa ku jirta taqriiban say uga hadlaysana waxaa weeyaan gaalkii hadduu wax wanaagsan sameeyo sida qaraabo uu xidhiiriyey marti uu sooray iyo waxaa weeyaan waxyaalaha la midka masaakiin uu caawiyey camalkaa uu sameeyey risaqa adduunyadana waa loogu waasicin jasadkiisa iyo jirkiisana in lagu caafiyaa laga yaabaa laakiin aakhare markuu tago hal xabba uga baxsan maayo sababtu waxa weeye aakharo dadka hawaabka iyo ajarka loo qoraayo oo jannada sidaa ku gelayaa waa muuminiin ra'yiga labaad baa wuxuu leeyahay aayaddu waxay ka hadlaysaa waa qof mu'mina ah oo muslim ah laakiin camalkii uu ka xumaaday oo camalkiisa ayuu wuxuu ku rabaa thawaab adduunyo in loogu soo dedejiyo hawaab adduunyo in loogu soo dedejiyuu rabaa ayib qolyaha saddexaad baa waxay leeyihiin aayaddu waa caam dadka ahlu riyaha ah oo cibaadooyinka iyo khayraadka ay samaynayaan oo dhan istususka u sameeya ayaa soo wadagelaya kulligood way soo wadagelayaan ama riyaha iyo istususku asalkii camalka ha ka galo ama gadaal ha kaga yimaado mar hadduusan iska difaacin uusan ka hortegin ayaddan waxay tilmaamaysaa qofkii adduunyo iyo quruxdii doonaya in loo dhammaystirayo in loo dhammaystirayo adduunyadu doonayay laakiin aayad kalaa qaydayo waxay tilmaantay man kaana yuriidu lcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa liman nuriid qofkii uu doono iyo wixii uu doono ilaahay inuu siinayo ee sidii adduunye aad u raadisay aadan u helaynin dad baa waxaa laga yaabaa noloshoodo dhan inay ku dhumiyaan oo wakhtigoodo dhan ku bixiyaan inay u helaan adduunyo noocun ka mid ah jaga inuu gaaro madaxweyne mar inuu gaaro weligii weligii ma gaarayo sababtu waa maxay ilaahay baan ugu talagelin yuuti lmulka man yashaa aakhare wax dheef ah ma ile naar unbay leeyihiin wax kala ma leh adduunka waxay sameeyeenna waa ka buray maxaa gaarsiiyey camalkoodii cibaadada ahaa ayay adduunyo ku raadiyeen ayay adduunyo ku raadiyeen halkaasaa waxaa kaga yimid inay wax ka hadlaysmeen wax ka xumaadeen fi saxiixi saxiix dhexdiisa waxaa ku sugnaaday saxiixa waa saxiixulbukhaariyi can abi hurayrata abi hurayrana laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ta ciisa ha kufo oo ha hantaaturoodo cabdudiinaari diinaarka addoonkiisii waa dahabkee dahabka addoonkii caabudayey taciisa ha kufoo ha hantaaturoodo cabdudirhami dirhamka addoonkiisii waa fidada qofka caabudaye tacisa ha kufo oo ha hoogo cabdulkhamiisati marada qurxoon addoonkii caabudayey tacisa ha hoogo ha kufo cabdulkhamiisati go-a iyo marada weyn qofka caabudayey sidee qof bani aadamihi maro iyo dirham iyo waxa weeyaan lacag kaasha uu ugu noqon karaa adoon nebigaa tilmaamo wuxuu yidhi in uctiya hadii la siiyo dirhamkii iyo diinaarkii iyo khamiisadii iyo waxa weeyaan khamiiladii tase cabdulkhamiilati haddii la siiya afartaa mid un ka mid ah radiya wuu raali noqonaya dabaaldega iyo farxadda iyo mahadcelinta kaala iska arag wain lam yucda haddaan la siinin oo intuu ku yimaado wax kaa codsadaa tirahdee maanta wax ma heli karo sakhita wuu caroonaya cil baa kala goynahaya wuxuu kule ruuxaanu muxuu ah midgaan weeyaan iyo bakhayl weeyaan iyo cay buu kuu dhaaminahaya waa hagaag markaasaa nebigu wuxuu yidhi taciisa ha hoogo inkaari ha ku dhacdo ha kufo wantakasa gadaal ha u noqdo ha dabagedoomo wa idaa goortii shiika musiibo iyo qodax lagu mudanaa falantaqasha iskama bixiyo ama falantuqisha lagama bixiyo duubaa laanta janno waxay u sugnaatay licabdin addoon addoonkaasoo akhada qaatay bicinaani farasihi faras bicanaani farasihi faraskiisa hoggaankiisa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisana ku qaaday addoonkaasoo ashcaa basaas uu basaasan yahay ra'suhu madaxiisu muqbaratan xalay tahay miday booraysan tahay qadamaahu labadiisa gamoodood in kaana hadduu yahay fil xiraasati waardiyaha dhexdiisa kaana wuxuu ahaanayaa fil xiraasati waardiyaha mid ku dhex sugan wa in kaana hadduu yahay fi saaqati ciidamada gadaal mid ka soo kaxeeyana kaana wuxuu ahaanayaa fi saaqati ciidamada dabayaaqadooda iyo qaybtooda dambe in ista'danaa hadduu fasax weydiisto boqorrada iyo madaxda inuu u galo lam yu'dan looma fasaxa lahu asaga wa in shafaca hadduu akhyaareeyo meel ka ergeeyo ka odayeeyana lam yushafac shafaacadiisa lama aqbalo xadiidkani waa xadiid weyn wuxuu ka hadlayaa waa un nooc ka mida waxyaalihii xadiidku baabku ku saabsanaayo qof cibaadadiisii iyo camalkiisii adduunyo la raadinaya cabdu dinaari wa cabdu dirhami wa cabdulkhamiisati wa cabdulkhamiilati waa tusaalayaal nebigu waxaynuugu tusaalaynaya sala allahu calayh wasalam dadka adduunyada hankooda uu ku wan yahay horta adduunyo in la jeclaadaa ceeb ma ah kow inaad adduunyo ka shaqaysatid oo waqti ku bixisidna ceeb ma aha adduunyadu bixaddi daatihaa iskeeda uma ceebaysna bixaddi daatihaa iskeedana uma ammaanna waxay habda ku qaymaysan taha oo ammaan ku helaysaa ama cay ku mudanaysaa saad ula dhaqati haddii adduunyadii intay kaa tanbadato oo qalbigaagii hanato aad aakhiradaadi ku ilowdid dee adduunya taasu maaha barakadara kaa raacday adduunyadaada hadaad ka shaqaysatid aakhiradaadana u kaalmaysatidna sharaf iyo wanaag weeyaan addoonkaa nebigu uu ka warramayo tacisa cabdu diinaari tacisa ereyga ah waa qofku markuu hantaaturado kufo laba tafsiir baana ku jirta ereygaa nebigu wuxuu ula jeedo habaar inay tahay tacisa ha kufo cabdu diinaari diinaarka addoonka caabuda shilin caabud qofka loo yaqaano waa habaar marka nebigu uu habaarayo waxaa tafsiir labaad ah ikhbaar iyo warbixin inay tahay oo nebigu leeyahay tacisa wuu hoogadoo wuu kufay ama wuu hantaaturooday abdu diinaari diinaarka addoonkiisa oo wax dhacay oo ilaahay u sheegay buu nebigu ka warbixinayaa markaa labada erayna waxaa culus markay ikhbaar iyo warbixin tahayoo wuu hoogay oo ilaahay baa sidaa ii sheegay sababtoo ah wax dhacay buu ka warramaya laakiin habaar hadday tahay way dhici kartaa habaarka inaan lagula helin waa addoon marka shilin caabud ah qofka muuminkaa waxaa la rabaa ciilkiisa caradiisa iyo nacaybkiisa iyo farxaddiisu inay ku xirnaata diinta ilaahay markii diinta ilaahay lagu xadgudbo inaad ka xumaatid markii diinta ilaahay loo hiliyana aad faraxdid ilaahay dartii u xanaaq ilaahay dartiina u farax kan asaga saas ma ah. shilin hadduu helo waa farxaaya shilinkii haddii loo diido waa xanaaqaya alwalaa walbaraadiisu waxayba ku xidhan tahayba lacagtaas bee sidaasaa ilaahay u ah khalaas inkaariha ku dhacdaybu nebiga dinaarku marka waa waa dahabka dirhamkuna waa fidada taciisa haa hoogo ama wuu hooge labadii macnaa ku jirta cabdulkhamiisati marada addoonkeeda taciise haahoogo cabdulkhamiilati ayadana waa waa go weyn go weyn iyo waxyaalaha la midkaaba marada adag inkaariha ku dhacdo addoonka caabuda inaad go' weyn leedahay iyo mare inaad leedahay iyo dahab inaad leedahay diinaar inaad leedahay iyo lacag kaashay midna lama diidana inay aakhiradaada seejiyaan baa la diidan yihi nebigaa marka fasirayoo adduunye hadii la siiya wuu raalli noqonaya xoogaa shaxaada hadduu ka helo wuu ku ammaani uu ku buunbuunin ninkaasoo kale lama arag waa deeqsi waa nin fiican isagoo kale lama arag halyew ayuu ku leeyihi maalin dambe hadduu inta kuu yimaado oday kaa jajaban tahay oo ku yidhah war wax ii taag waa tir maanta waxba ma hayo mar kale inooga dhig meeshaasu wuxuu ka barraxanayaa inuu kacaayo nin ma aha awalba waan ogaa warsoo hadda ka hor wax ku siiyo aad ammaani jirtay meel daran baan kula kufay buu leeyahay ammaantaasu maalinkii waxba iga khaldanaa ma maantaa saxantaa marka marka caradiisa iyo farxaddiisu waa lacagtaasi ku xidhanta khalaas haddaan la siinin wuu cadhoonaya munaafiqiintuna dhaqankaasay leeyihin tacisa wantakasa wa idaa shiika falantaqasha waa arrin cajiiba oo nebigu su u habaaray tacisa ha kufo wantakasa macnaheedu waxaa weeye qofku markuu kufo dee waxaa laga yaabaa ama hantaa turoodo lugihiisii baa laga yaabaa inay qaadka kor kor soo maraan wejiguna uu hoos maro hadaba gadoomo muraadkiisii iyo dantii uu lahaa meel alaala meeshuu ka raadiya ilahay ha isdabamariya asaga iyo dantiisa dabagedis kow wanta kase waa wa idaa shiika haddii qodax lagu mudana falan taqasha kama baxdo qodaxdaasiu iskama siibo ama falan tuqisha lagama siibo macnaheedu waa maxay qodaxdu markay ku muddo waxyaalaha ugu yaryar oo dhibabka aadamaha soo gaaray ka mid taha qodax ku mudday oo lagaa soo dhiraandhiriyoo lagaa soo saaray waa waxyaalaha ugu yar qodaxdii ayada ahaydba nebigu hadduu yidhi ilaahay kaama soo saara sala allahu calayhi wasalam oo uu ku habaaray wixii ka weyn oo kugu dhacana ilaahay kuguma kaalmeeya dhibkaa kafaydiisa wey ma la fahmo qodobkaa adduunyo qaabkaa inay qalbigaaga ku noqoto oo jacayl adduunyo qalbigaaga lagu salido habaarkaa nebigaaga kugu dhacaya calayhi salaatu wasalaam xarig baan xarig kuu qaban waxaad arkaysaa muddo konton sano ama labaatan sana taqriiban soddon sano waxaad arkaysaa qof walba uu ka warqaba dad buu soo arkay dadaalayay oo salaada ka tegey oo masaajidda ka dheeraaday oo khayrka ka dheeraaday oo intaa u islaha adduunyo tabac oo kuwaa yeeloobay suu ordayey welina laga yaabo inaan xarig xarig u qaban xataa adduunyo inuu tabca laga yaabo xoole helay laakiin kuma qaboobin kuma nasan kuma raaxaysan waa ku cadaaban yihi xaggee laga haystaa habaarkii nabiga ku dhacay sal alla alih wasalam adduunyada loo kaalmaystaaye adunyadu inay ayadu ku yeelata ma ah dad xoolihii baa lagu fiidkacashay tukan maayo soomi maayo zake ka bixin maayo ka xajin maayo masaakiin ka caawin maayo asagii waa guban yaha kama aradna kama aratiranayo wasakda iyo dhifa dhibka ka muuqda iyo jilfaha saaran waad yaabi muxuu xoolahaas u yihiin marka boqolaal geelo iyo kadin geelu leeyaho meelu joogtaana lagu leeyahay intaasoo guryaha u dhisan waa cadaab wey ku cadaaban yahay wey marka xoolaha waxaa la rabaa ilaahay baa rasuulkeenna xadiid ku sheegay innaa anzalna almaala waxaan xoolaha u soo dejinno o u samaynaba liiqaami sala wa in cibaadooyinka loo kaalmaysto masaakiinta laga caawiyo salaada loo kaalmaystee inay ayagu inta ku yeeshaan karkaarka kuweydaariyaan looguma talagelin markuu kaa nabigu ka warramay oo uu habaaray ayuu wuxuu sheegay ruux kaa ka soo horjeedo ducaqaba ah waayo tuubaa tuubaa laba tafsiir baa ku jirta waa laan waa geed jannada ku yaalla tuubaa waa shajaratun fi ljanna ama waa jannada laftirkeedaba duubaa jannadu waxay u sugnaata ama geed jannada ku taalla licabdin addoon addoonkaasoo akhada ah qaatay bicnaani farasihi faraskiisa hoggaankiisa fii sabiililahi jihaadku u socdaa faraskiisa xakamihiisuu qabtay marka addoonkaasoo ashcaa uu basaasan yahay ra'suhu madaxiisa ma ushallaysna ma saliidaysna qof dhaashtay ma aha hadafkiisa iyo ujeeddadiisu waxa weeye ilaahay diintiisu inay kor noqoto faraskaas uu la ordayo la xiimaya siigada iyo boorka uu sii daynhayaa timihii kaga dhigay marka madaxiisa qurixi kama muuqato kow muqbaratan in la xaaleeyana way bannaan tahay in la hoos dhigo oo muqbaratin la yidhaahdana way bannaan tahay oo ashcaa laga nactiyeeyo muqbaratin qadamaahu labadiisa gamadoodna siiga iyo habaas iyo boor u saaran yahay markaasaa waxaa ilaahay rasuulkiisu ka warramayaa sala allahu caleyh wasalam addoonkaas ujeeddadiisu waa inay diinta ilaahay wax noqoto in kaana filxiraasati haddii la yidhaahdo ciidankaan caawa waardiye oo waardiye ka hayo geedkaa fuul oo yaa naloo imaan xaggaaga nolo kaga imaan wuxuu ku qanacsan yahay caawo dhan waardiye inuu hayo kaana filxiraasati waardiyahaasuu ahaanaya ma anoo nin ree hebel ah oo hebel aad caawa ay tihaahdaan waardiye noqo may anaa seexanaya anoo reero madaxaan ka soo jeednaya hal waardiyey aniga ma odhanayo shaqadii loo diro unbuu qabanaya oo diinta ilaahay ku saabsan ciidanka waardiye calaa ra'si walcayn bule waa diyaar wa in kaana fi saaqati ciidanka gadaal wixii liita ka soo taa waxa weeyaan ka soo kaxee haddii la yidhaahdo soo luudi ciidanku isku mid ma aha waa la kala harayaa waa la kala dheereeyaa marka gadaal ciidanka ka soo kaxee hadii la yiraahdo kaana fi saaqati dabayaaqada ciidanku ahaanaya cala ra'si walcayn waxa allaala waxaa alaab u baahantihiin ii dhiiba ciidanka gadaal baan ka soo kaxaynahayaa waa diyaar baan ahay waa nin adduunyada iyo aan iska dhisdhisin oo aan dadka magac ka raadin oo in ista'dana lam yu'dan lahu hadduu yidhahdo maanta madaxweynahan u baahnaay inaan u galo cid taqaano oo hadalkiisa meel ka soo qaadaysa lamaar kornaga fariisaa leeyahy masaasha ciyaarta ka war madaxweynaha rabaa inaan la kulmo ama waxbaan u sheegayaa ama dan baan ka ama wax dadka maslaxadoodan u sheegi may barisaade lama yaqaanba dadka agtooda karaamo kama leh laakiin inuusan dadka agtooda karaamo ka wax macnaa u samayn maysa asaga wa in shafaca lam yushafac hadduu qof dhibaata haysata yidhah waan u erga qaadayaa oo yidhahd hebel baan maanta u shafeecayiyo erga qaadayaa oo u akhyaaraynaya u hadlaya waxaa lagala qabto maxaad haysataa horta waa adiga hadlahaya baa la odhanhaya odayaasha lacagtale kuma jirtid ree hebelka laandheeraha kuma jirtid waxaa weeyaan qurbaawi ma tihid waxyaalo badan baa laysu dabadhigi qofkii marka inta la cubaa la riixahayaaba wax wax ka soo qaadaya hadalkiisa lama arko halkaa waxaa kaaga soo baxay qofka insaanka martabada iyo darajada uu leeyahay inuu dadka agtooda ka liita macnaheedu maaha inuu ilaahay agtiisa ka liito waxaa muhim ah ilaahay agtiisa inaad qaymo ka leedahay adduunko dhan haddii lagu durbaantumo oo lagu sacbinahayo oo roogag lagu dhigahayo oo lagu soo dhowaynahayo oo taageerayaasha ad iyo rajul jamhuuri aad tahay jamaahiiru ay kugu xihan tahay laakiin ilaahay agtiisa aadaan qaymo ka lahayn durbaantunkani waxba kuu tari hadii ilaahay agtiisa aad qaymo ka leedahay laakiin dadku waxa weeyaan ay ku tikhaantikhiyaan ilaahay agtiisa waxaad ka tahay baa ku fiican oo kuu badan fiihi baabka waxaa ku dhex sugan masaa'ilu masaa'il ayaa ku dhex sugan oo laga qaadanayaa al uulaa masalada koobaad iraadatu linsaani insaanka raadintiisa iyo doonitaankiisa weeye addunyaa adduunyo uu raadiyo oo doono bicamali laakhirati aakhiro camalkeediina adduunyo uu ku raadiyo arrinka noocaasi inuu khaldan yahay nooc shirkiyana ay noqonayso iyo istustus ayuu baabku ina tusinayaa oo aan ka qaadanayna sababtu waxa weeye camalka adduunyadan waxaad samaynaysa waxaa la rabay aakhiro ilaahay raalli ahaanshihiisa inaad ku gaartid laakiin haddaad hawshii dabagadidid oo aad tidhaahdid salaadii adduunyaan ku raadinayaa oo soonkii adduunyaan ku raadinayaa oo cibaadadii ilaahay inaad ku raalligelin lahayd la rabtay meel kale aad la aadid way kaa khaldantay hawshu dadka qaar baa laga yaabaa inaysan xataa cibaadooyinka u samaynin ilaahay darti ee qof uu dan ka leeyahay niman baan maalin waraysta war ninka hebel la yihahda ma tukadaa markaasaa miduu yidhi haa nin baa wuxuu yidhi maad ilaahay ka baqday aniga adugu waa isogna hebel ma tukade aniga iyo asaga la sheegayabu wuxuu yidhi hal galab baan tukannay bu hal galab bas waa magaalada nairobi meeshay ugu warramayaan galabkaasna waxaan u tukannay nin oday odayahoon baabuur u wadi jirnay ayaa wuxuu nagula ballamay yidhi casarkii waxaad igu timaadaan masjid hebel masaajidkuu naga gala yidhahdeen marka ninkii markaasaan inta masaajidka nimidoo meesha weysada galay oo weysaysanay oo agtiisa ku tukanay baanu u tagnay baa lih ujeeddaduna waxay isagii aan danta ka lahayn darawalinta darawaliinta u ahayn unbaa masaajidka ku tukada aan ugu tukan bal ayaan darada haysata fiiri dad dhan oo mukalafiinahoo rag waaweynahoo shaqaysanayoo darawaliin ah oo ruux ayagoo kaleeta ah salaada weji kaga raadinhaya oo aan dhar daahir u ahayn oo aan isija qabin oo wax ka khaldan yihiin ahaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati huud suuratu huud aayaddii ku jirto aan soo maray caddaynteeda weeye ahaaliatu masalada saddexaad tasmiyatul-insaani qofka ku magacaabidiisa weeye almuslimi ee muslimka ah cabdaddiinaari diinaarka addoonkii caabudaya lagu magacaabo iyo wadirhami dirhamka iyo walkhamiisati go-ah waa goorma waa haddii cibaadada ilaahay dartii uusan u samayn ee adduunyo un caradiisa iyo farxaddiisu ay ku xirnaato ninkii wax siiyana uu ku farxaya kii kalena uu ku xanaaqahayo waa midda nebigu uu sheegayoo taciisa cabdudiinaari wadirhami uu lahaa in ucطiya radiya wain lam yucطa sakhid alraabicatu masalada afraad tafsiiru daalika arrinkaa caddayntiisa weeye see loogu magacaabi karaa qof muslima cabdudinaari wadirham nebigaa caddeeyo wuxuu ku caddeeyaa biannahu ruuxaas in ucطiya adduunya haddii la siiyo radiya wuu raalli noqon waa durbaantumanaya wa in lam yucطa adduunye haddaan la siinna sakhita wuu cadhoono wuu ku aflagaadayn alkhaamisatu masalada shanaad qowluhu nebiga oraahdiisa weeye sala allahu calayhi wasalam uu yidhi tacisa ha kufo oo wanta kasa ha dabagodoomo ha qallimo inkaari ha ku dhacdo asaadisatu masalada lixaad qowluhu nebiga hadalkiisa weeye uu yidhi wa idaa goortii shiika qodax lagu mudana falan taqasha iskama bixiyo ama falan tuqisha allow aan laga siibi qofka adduunyada jacaylkeedu uu baal maray oo ka waxa weeyaan sayid caleeyey oo aakhara halmaamay dhibaata hadday ka dha ku dhacdo ilaahay kama bixiyo wey asaabicatu masalada toddobaad athanaa'u waa ammaanid la ammaanayo cala almujaahidi halgamaaga almawsuufi ee lagu soo tilmaamay bitilka taas asifaati ee tilmaamaha ah waa maxay waa addoon iska qarsoonoo dadku aysan aad u aqoonoon waxa weeyaan caannimo aan raadinayno haddii la yidhaahdo ciidanka waardiye oo washmaan ka noqo ilaalinahayo haddii la yidhaahdo gadaal ka soo kaxee ka soo kaxaynahayo haddii uu yidhahdo madaxda ha la iigaya aan dan laga lahayno hadduu erga qaada aan ergadiisa la aqbalayno laakiin ilaahay agtiisa qaymo ka leh nin saxaabiyo nebiga la jooga baa waxaa soo amray soo agmaray nin aad u labisan oo qurix ka muuqato markaasuu yidhi nebigu ninkaa ka warra markaas wallahi ninkaan waa waa meesha dhallinyaradu ay yihahdaan waa u shidan tahay ninay waxa weyaan aad uga muuqato weeyaan buu adduunyo hadduu gabar soo doono in la siiyuu istaahilaa oo hadduu yidhahdo waa hadlayaa in la dhegaystuu istaahilaa oo hadduu yidhahdo waa ergo qaadaya ergadiisa in la aqbalu istaahilaa ninkii waa dhaafa marka mid kalaa soo marayoo iska maskiin ah markaasaa nebigu yidhi ka warran markaasuu yidhi wuxuu istaahilaa hadduu gabar doono inaan la siin hadduu hadlana waxba laga dhegaysan hadduu yidhaahdo waa erge qaadayaana aan waxba ergadiisa la aqbalin markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam kan aad liidaysid oo noocaas ah ayaa wuxuu ka khayr badan yahay kii ina dhaafay hadaayato dhulka muggiis wax la eg oo kaasoo kaleeta ah kanaa ka khayr badan bi boqolaal qof marka qamiis la qabo iyo shaati la qabo iyo guri dheeroo laga soo toosay iyo mansab iyo jago la gaaray qofka laguma qaymeeyo ilaahay agtiisa waxaad ka leedahay unbaa muhimku ah. qof walba uu isku dadaal marka ilahay agtiisa inaad qayba ka yeelato wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin